إقراء وشرح كتاب معالم السنة النبوية في ليلة السبت غرة شهر ذي القعدة 1490 وثلاثين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الموافق لثالث عشر من شهر السابع عام 1418 عشر ميلادي ولعل يكون هذه الليلة أو تكون هذه الليلة ليلة الأولى أو الواحدة من شهر ذي القعدة ولعل تكون مكمل لشهر شوال والعلم عند الله عز وجل majliskan oo majliskii koobaad ee majaalistun markii sharaxa kooban ee kitaabka macaalim asunna nabowiya lialmuxadid alcaalim saalix bn axmed ishaami xafidahu llahu raca majliskan waa majliskaas koobaad habeenkana waa habeen sabti ah kowda bisha dilqicda amaba soddonka bisha shawaal kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waafaqsanna bisha toddobaad saddex iyo tobankeeda laba kun iyo siddeed tobankii milaadiga halkan caaw insha allahu tacala haduu ilaahay noo idmo waxaan ka bilaabaynaa kana baryaynay rabbiga subxaana wa tacala inuu noo yasiro nana waafajiyo kitaab loo yaqaana macaalimi sunna nabawiya sunnada nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam calaamadaheeda iyo tiirarkeeda iyo boosaskeeda iyo duduubkeeda kitaab magacaas ku astaaman ayaan insha allahu tacala halkan ka bilaabi doonaa kitaabkaas mualifkiisaana horey u sheegay waa sheekh saalix bin axmed ishaami caleyh ramat xafidah ullah waa ninkii kitaabkii hore oo mustawihii labaad kitaabka u dembeeyey oo alwaafi bimaa fi saaxayn wadaadkas ka lahaa weeyaan xafidahu llah waa nin sagaashan taqriiban iyo dhowr kor u dhaafay eh, muddo badanna sunnada nabigeena sala allahu aleyh wasalam khidmo badan kusoo hayey kitaabkan marka caawa insha allahu tacala muqadimo unbuu noo noqon doonaa habeen dambe oo sabti axad ah insha allahu tacaala ayaan cashirada toos u bilaabi doonaa laakiin caawa muqadimo kitaabkan iyo waxa kitaabkan uu ka kooban yahay ayaan insha allahu tacaala ku kaaftoomi doonaa biidn illaahi caza wajal kitaabka magaciisa waa macaalim sunna nabowiya tan koobaad tan labaad kitaabkan eh, waa saddex mujalad mujaladkan waa kan koobaad laba mujalad oo kala weheliso saddexdaa mujalad wuxuu ka kooban yahay ama duuduub uu yahay amaba nuxur uu u yahay afar iyo toban kitaab oo kitaabaha sunnada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam lagu ururiyey inta ugu muhiimsan ah ayuu u yahay nuxur iyo duduub u yahay iyo khulaaso ayuu u yahay amaba aan dhihi karnaa yacnii fiqhigii iyo axaadiistii mutuuntoodii macaanida isku nooc xambaarsanaa ayaa dhammaan amaba inteeda badnayd saddexdaa mujalla lagu soo ururiyey marka waa camal aada u jaliil ah kutubaha iyaga ayaan markaa magacdhabaya insha allahu tacala kitaabka koobaad waa muwa imaam malik imaam malik oo taqaanaan imaam daarlhijra kitaabkiisa muwa ahaa todobaatan muwaa ka badan ayaa la alifay ama wax intaas ku dhow raggii markuu imaam malik muwaaas alifay ood ilaahay dartiin u alifay subxaana wa tacaala aad iyo aadna muxuuah weliba uu dariiqo dheer u maray ayaa raggii filka ahaa amaba la ladada ahaa ama ay isku eh, mansilada joogeen ayaa waxaa gashinaase iyo masayr ayaa galay kadibna nin walba wuxuu yidhi imaam maalik buu ku soo baxaye maalig buu kuso ba adna kusoo baxa muwaacaad badan ayaa marka la alifiyey aad u tiro badan haddana isaga waxaan heno muwaa ahoo gacan lagu hay lama arko lidaalika arrinta iyada waxay qeexaysa way caddaynaysaa ilaahay dartii wixii loo qabtana way baaqi noqonayaan adduunna way ku baaqi noqonayaan aakhirna waxbay tarayaan wixii ilaahay keyrkii loo muxuu ahaa qabtana dhowr bir ha laakiin aakhirkooda zawaal iyo baaba unbaa u dambeeyo marka imaam maalik muwaaaadkii intaas gaaray oo lala alifay kiisa ayaa ka haray oo maanta la yaqaana muwaa imaam maalik caleyh raxmatullah kitaabka labaad waa musnad imaam axmed alimaam axmed bin imaam daar alhijra imaam ahlu sunna waljamaca cafwan isna kitaabkiisa la yidhaahdo e, musnad waa kitaabka labaad weeyaan ilaa quraabat arbaciin alf xadiid afartan kun oo xadiis ku dhow ayuu muxuu ah ku jamciyey caleyh raxmatullah intuu ka gaabin noo iman doonta insha allahu tacaala kitaabka saddexaad aljaamicu saxiix limaam albukhaari caleyh raxmat ullah waa kitaabka aad taqaanaan oo bacda kitaab illaahi tacaala kitaabka alle kadib kitaabaha kitaabka ugu saxiixsan ah kitaabka afraadna waxaa weeyaan aljaamicu saxiix limaam muslim caleyh raxmat ullah isna sixada waa kitaabka ku xiga saxiixeynka labada kitaaba loo yaqaano weeyaan kitaabka afraad waa sunan alimaam abi daawuud asijistaani caleyh raxmat ullah asna sunanka kitaabkaas weeyaan kitaabka eh, lixaad jaamic imaam اtirmidi ama loo yaqaana sunan اtirmidi caleyh raxmat ullahi weyaan kitaabka toddobaad sunan imaam الnasa'i caleyh raxmat ullah kitaabka sideedaad sunan imaam ibn maaja caleyh raxmat ullah sunan imaam اdarimi caleyh raxmat ullah asunan اkubra limaam اlbayhaqi caleyh raxmat ullah kitaabka tobadi koobaad saxiix imaam ibn khusayma caleyh raxmat ullah kitaabka laba iyo tobanaad saxiix imaam ibn xibaan caleyh raxmat ullah kitaabka saddex iyo tobanaad mustadrak imaam xaakim caleyh raxmat ullah kitaabka afar iyo tobanaad oo u dambeeya kutubaha kitaabkan lagu soo khulaasay ama naxurkiisa la soo geliyey waa kitaabka loo yaqaan alaxaadiid almukhtaara lilimaam almaqdisi shaami caleyh raxmat ullah kutubahaas afar iyo tobanka ah ayaa kitaabkan aad arkaysaan oo macaalim sunna nabowiya ayaa lagu ururiyey lagu jamciyey sida looga jamciyey iyo ariiqadiisana insha allahu tacaala waan qeexi doonaa imaamka kitaabka mualifkiisa ah ama jaamiciisa ah saalix ibn cabdishaami caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay mashruuc la yidhaahda mashruuc taqriib اsunna اnabowiya sunnada nabigeena salى اllahu عalيه waslm ummadda in loo yasiro oo loo soo dhoweeyey mashruucah ayuu wuxuu qaatay mar aad u fog ka hor ayuu qaatay intuu awoodda lahaa oo dhallinyarada ahaa ayuu qaatay mashruucaas ummaddii in sunnada nabigeena sal allah alay slem loo yasira oo hortooda la dhiga aan laga fogaynin ay u sahlanaato mashruucaas ayuu qaatay mashruuca markuu qaatay wuxuu ka bilaabay in labada saxiix bukhaari iyo muslim inuu hal kitaab ku jamciyo bukhaari iyo muslim inuu hal kitaab ku jamciyo ood wax alla wixii la soo celceliyey mukararka ka jira ayuu go-aan qaatay watama lahu dalik arrintan u taab noqotay oo bukhaari iyo muslim wax yar oo kooban ayuu kusoo jamciyey kitaab la yihah wuxuu ku jamciyey aljaamic bayna asaxiixayn aljaamic kii lula walmarjaanki ma ahan waa kitaab la yih aljaamic bayna asaxiixayn kitaabka labaad wuxuu ahaa zawaaid sunan cala saxiixayn markuu saxiixaynkii aruuriyey ood meel wax yar ka dhigay oo intii la soo celceliyey oo noqnoqodka ahayd uu ka bixiyey wuxuu soo reebtay imaamka waxaa u soo haray marka sunankii afarti sun sunan ayaa usoo hartay afarti sunan ah, waxa uu sameeyey in alla intii dheeri ay kala ahaayeen saxiixaynka oo muxuu aha saxiixaynka aan ku olin ayuu meel u bixiyey kitaab gooni ah oo la mashruuca kitaabkiisa saddexaad zawaa'id almuwaطa wاlmusnad cala اlkutub الsita saxiixaynkii iyo afarta sunan oon hadda soo marnay wixii ay kala dheer yihiin muwaطa imaam maalik iyo musnad imaam axmed wixii dheeri ay kala yihiin ayuuna kitaab gooni ka dhigay wixii dheeri ay kala yihiin kutub lixda kutub kitaab ayuu gooni u dhigay waa kitaabka saddexaad uu alifay oo mashruucii taqriib sunna kitaabkiisa saddexaad weeyaan kitaabkiisa afraad zawaa'id الsunan اlkubraa lbayhaqi cala kutub sita lixda kitaaban soo marnay alimaam bayhaqi kitaabkiisa sunan akubra loo yaqaano wuxuu dheeri kala yahay ayuu gooni u bixiyey mashruuca kitaabkiisa shanaad zawaaid ibnu khusayma wabnu xibaan wاlmustadrak lilxaakim cala kutub اtisca kitaabihii aan soo marnay oo sagaalka ahaa imaam ibnu khusayma saxiixiisa iyo alimaam ibnu xibaan saxiixiisa iyo mustadrak alxaakim saxiixiisa saddexda kitaab wixii dheer ay kala yihiin sagaal kutub aan soo marnay ayuu kitaab kale ku jamciyey mashruuca kitaabku dambe wuxuu noqday marka zawaa'id alaxaadiid almukhtaara cala alkutub اtisca kitaabka la yidhaahda alaxaadiid almukhtaara axaadiista lasoo doortay kitaabka loo yaqaano wuxuu kitaabihii aan soo dhaafnay uu kala dheer yahay ayuu muxuu ah ku jamciyey lixdaas kitaab ayaad ku jamciyey afar iyo tobankaas kitaab wixii ay ururiyeen ama ku yeelay axaadiidaha ayuu lixdaas kitaab ka dhigay weyaan imaamka qodobka koobaad kaasay ahayd intaas ayuu sameeyey mashruucan wuxuu kala qasdaayey tikraarka iyo noqnoqodka iyo sanadka tirada badan oo laga yaaba hal matni hal matni ayaa laga yaaba inay labaatan jeer uu soo aroora laakiin sanad muxuu ahaa amaba rag kala duwan rijaal kala duwan ama ruwaad kala duwan ama saxaabi kala duwan ay ku yimaadaan amaba xataa isagoo isku rag ah oo hal qof uusan ka duuneen dhowr jeer lasoo celceliyo saasaa dhici jirtay hadafka hadafka uu kala dan lahaa marka imaamka arrinkaas samaynkiisa muxuu yahay inuu mashruucaas taqriib sunna inuu keena muxuu kala dan lahaa hadafka asaaska wuxuu ahaa in axaadiista soo noqnoqonayso meesha laga bixiyo oo xadiidkiiba hal mar la sheego laakiin axaadiistiyaa kala duwan annaga hadda xadiidka mukararka waxaa u naqaanaa matniga inama alacmaalu binniyaat annaga waxaa u naqaanaa inuu hal xadiid yahay waa sida kitaabkan hadda uu ku dhisan yah weyaan kitaabkan hadda mucaalim sunna nawowiya suu ku dhisan yah saa weyaan oo inama alacmaalu binniyaat oo ku imaaday lafdigaas dariiq kasta ku soo aroora si kastana ku imaado dhowr jeerna kitaabka bukhaariga ama heyrka lagu soo celceliyo isaga matnigaasunbuu eegayaa alxarbu khudca waa noo iman doontaa insha allahu tacaala inta jeer ood mutuun kala duwan iyo ruwaad kala duwan ood ku soo arooray waa noo imaan doona insha allahu tacaala marka maqsuudka in axaadiista mukararka ah oo la soo celceliyey la bixiyo ayaa number one ka ahayd weyaan hadafka koobaad kaasuu ahaa marka xadii alwaaxid maxaa loo yaqaana marka suaashaasmxu isweydiin u baahan xadii alwaaxidka waxaa loo yaqaanaa laba isilaax ayaa jirta xadii alwaaxid isilaaxan walxadii alwaaxid ficlan arrinta aadan loo maqlo fahamka arinta iyadana waxay qayb ka qaadanaysaa kitaabkan macnaha iyo mansilada uu joogo qofki inuu garto alxadii alwaaxid isilaaxan waxaa loola jeedaa xadiidka waxaa weeyaan hal saxaabi ayaa soo saaray tusaale ahaan saxaabigan waa cumar matnigana waa inama alacmaalu biاniyaat saxaabi kalena wuu wariyey tusaale ahaan nafs alxadiioo wariyey xadiidka tusaale ahaan nafs ayuu wariyey abu hurera kala wariyey muusan warin abcan lakin wuu wariyey min baabi taqriib ila aladhaan inaan u soo fahamka xadiidkaas bukhaari u wariyey u wariyey ninka la yihahdo alimaam amaba amiirulmuminiin cumar u wariyey oo inama alcamalu binniyaat iyo hadduu abu hureyre warin lahaa xadiidka laftirkiisa inama alcamalu binniyaat xadiidkaas hal xadiid ma ahan marka istilaaxan sida muxadiiinta ay u yaqaanaan hal xadiid ma ahan waa laba xadii maadaama ay labada saxaabi kala duwan yihiin waa laba xadii kaas marka waxaa la yidhahdaa alxadiid alwaaxid isilaaxan hadday boqol saxaabi xadiidkan wariyaan oo boqolkaa saxaabi inama alacmaalu biniyat ay warin lahaayeen cala aliftiraad waltaqdiir wuxuu noqon lahaa boqol xadiiuu noqon lahaa isilaaxa saas weyaan muxadisiinta u yaqaanaan mukararka marka imaamka uu jaray oo toban iyo afartaas kitaab uu ka jaray ood ku soo aruuriyey mashruucan taqriib sunna oo lixda kitaab uu ku soo aruuriyey wuxuu ku dhisan yahay xadiidka aan mukararka ahayn isilaaxan xagga isilaaxa iyo arinta isku heshiiyeen ama isku fahmeen muxadisiinta laakiin kitaabkeennan maanta wuxuu ku dhisan yahay sida noo iman doonta insha allahu tacaala almukarar xadfu almukarari aw alxadiid alwaaxid ficlan xadiidka haddii ay boqol saxaabi wariyaan inama acmal biniyat ay warin lahayn tusaale ahaan hal saxaabin buu ka qaadanaya matniga u muhiima inama alacmaalu biniyat taasaa muhiim u ah saasuu samaynaya weyaan saas ayada ah ayuu kitaabkan insha allahu tacala ku dhisnaanaya waayahay faa'iidada mashruuca ule muxuu yihi marka kitaabkan toban iyo lix toban iyo muxuu ahaa afarta kitaab in imaamka uu lixdaa mashruuc ku jamciyo mashruuciisa hore maxaa laga faa'iidaya waxaa laga faa'iidaya markaad ogaato toban iyo afartaa kitaab oo sunanka iyo saxiixeynka iyo masaaniidda qaybo ka mid ah ay ku jiraan iyo muwaacaadka qaybo ka mid ay ah muwaaa uu ku jiro imaam maalik axaadiistooda waa boqol iyo toban iyo afar kun boqol toban iyo afar kun iyo boqol iyo afar iyo sagaashan xadiid weeyaan afar iyo tobanka kitaab waxay jamciyeen boqol iyo afar iyo toban kun iyo boqol iyo afar iyo sagaashan xadiid mashruucanna wuxuu ku soo ururiyey imaamka calayhi raxmatullaah labaatan iyo siddeed kun iyo afar boqol iyo soddon xadiid yacnii rubuc rubac ayaad ku soo arooriyey hal rubac ayaad ku soo arooriyey marka boqolkiiba toddobaatan iyo shan mukarar ay ahayen meesha waa ka bixiyey weli mukararkoodan mukararka istilaaxa waan sheegna weyaan ma ahan mukararkii eh, aanan ahayn ficligi ma ahan waa mukararka istilaaxa aha oo laga yaabo halka xadiiood meesha labaatan iyo sideedda kun oo xadii axaadiista qaar in ay toban saxaabiyo kala duwan wariyaan ayna meesha labaatan iyo sideedda ku wada jiraan qodobkaas marka waa qodobka isaga ah oo in axaadiistaas tirada badan oo boqol iyo afar iyo toban kun koor u dhaaftay in lagu soo celiyey labaatan iyo sideed kun oonan matni laga tegin weliba mutuunta qaar ay lasoo soo celceliyey waa faa'iido aad u weyn aad iyo aad u weyn aad u weyn weeyaan qodob waa qodobkaas marka haddii laisbarbar dhiga marka labadaas number boqol toban iyo afar kun iyo labaatan iyo sideed kun wax isku dhow waaye qodobbaa qodobkaas qodobka labaad kutubahan lixda kitaab oo afar iyo lagu jamciyey dhammaantood maqaasidii aan ku soo marnay kitaabkii ahaa alwaafi maafsaaxayn oo maqsad alcaqiida ka bilaabanayay kuna dhammaaday fitantii iyo meeshii aad ogeydeen ku dhammaaday maqaasidii tobanka ahayd ayuu ku dhisay ood ku salay oo axaadiista halkaas kusoo wada arooriyey oo qofkii raba inuu axaadiista nabigeenna uu baab ka ogaada baabka caqiidada halkaas u aadayaa baabka waxaa weyaan ahaarada halkaasbaabka mxuu aha cibaadaadka halkaas u aadaya baabka waxaa weyaan eh, mucaamalaadka dhankaas u aadaya dhanka usrada xaggaas u aadaya wahaakada yowm alaakhir dhankaas u aadaya yani meel meel walba wuxuu u helayaa amaba mowduuc kasta meel ugu toos ayuu helayaa baynamaa axaadiista kutubaha kusoo jamciyey tusaale ahaan almusnad imaam axmed caleyh raxmat ullah kitaabkaas oo afartan kun oo xadiid ku dhow ama gaari hal baab kuma yeelo hal kitaabna kuma yeelo muratabun cala masaaniid waxaa la gelayaa tusaala wuxuu leeyahay musnad abi bakrin abu bakr axaadiistiisii inta alla intuu ah abu bakr wariyey ama abu hureyre aadba in alla inta xadiiu abu hureyre uu wariyey caleyhi ramatla eh, radia allahu anhu arda intuu wariyey ayaa wuxuu samaynayaa isagoon oon ahaaro iyo caqiida u kala eegin ayuu isku sii daynaya kadibna cumar cumaan cali wahaakada ilaa dumarkii aad u taga intaas saas iskugu daynaya marka si aad axaadii ugu raadsato adeegay noqoni caqiidaad u baahanta inteed aad inteed ku toosi ma abubakara soo wariyey caqiidadii ma cumara soo wariyey ma abu hurayra soo wariyey wix iyaga ah intuu dhex imaamka caleh raxmatullah dul fadhiistay muddo aad u badanna ku bixiyey ayaa marka uu soo bixiyey tobankaas maqsad ayuu u qaybiyey musnadkii o kale tusaale ahaan muwaa sidii o kale kutubihii o dhan saas wada yeelay taqaasiim kitabkan hadda muxuu aha mustadrak alxaakim yani waa kitaab hariib aad ula yaab badan dhammaantood saasuu wada habeeyey caleyh raxmat ullah qodobkan waa qodobka labaad oo qofka aalibcilmiga ama qofka muslimka inuu axaadiista meesha u doona u garta ayuu u sahlay arrinta ayadaana waxaa weye horaan uma jirin suuragalnama ahayn axaadiistan marka amaba lix iyo tobankan afar iyo tobankan kitaab oo lixdan kitaab uu imaamku ku jamciyey makaanada ay joogaan iyo booska ay ka joogaan culimmada islaamka ayaan waxyaaba ka ishaaraynaa tan koobaad alimaam anawi cali raxmatullah waa taqaanaan imaam nawi inkama qarsoon wuxuu yahay iyo booska uu mansilada uu jooga cali raxmatullah wuxuu leeyahay culimmada waxay isku waafaqeen allahu naxariiste eh kutubta la alifay qur-aanka kadib kutubta la alifay kutubta la alifay kitaabka allah mualaf ma ahan makhluuqna ma ahan waa kalaamka allah subxana wa tacala markii qur-aanka laga reebo kitaaba la qoray kuwa ugu seexsan waa laba seexu leh bukhaari muslim ummaddiina ilaahay subxana wa tacala wuxuu u dhex dhigay in la aqbalo oo nin walba bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray hadii la yidhahdo cala ra'si walcayn waraqaba weyaan khalaas qofka meel kale uu aadi lama arko halkaasuu muxuu ahaa fadhiisanaya nin la yidhahdo kitani oo risaalo almustatrafa la yidhaahdo oo faharis ahaan u samaysa kutubaha mu'alafaadka oo qofkii hadda kutubaha badan inuu kutubo badan arko ama barto rabo uu doonan karo ayaa wuxuu leeyahay kutubihii markuu ka warramayey kutubaha waxaa ka mid ayuu leeyahay kutuba qofka aalibcilmiga ah inuu ku bilaabo ay aad muhiim u tahay waxaa ka mid uu leeyahay kutubaha hooyada u ah axaadiista nabigeena sal allahu aleh wasalam iyo usuusheeda waxa ugu muhiimsan ayuu leeyahay lix bukhaari iyo muslim abu dawuud jaamicu tirmidi sunan nisaa'i sunan ibni maaja lixdaas ayaa ugu muhiimsan afar iyo tobankii markaan soo marnay lixdii agga dhig marka maaa kuu soo haray sideedaa soo hartay sideed ayaa soo hartay weyaan ibnu salax ayaa wuxuu leeyahay marka saaxib culuum alxadiid ayaa wuxuu leeyahay imaam nawwi ayaa soo naqlinaa hadalka wuxuu ka soo naqlinaya marka ama sheekh laftiisa soo naqlinaya wuxuu leeyahay low jucila musnad daarimi saadisan kaana awla haddii lixdii aan sheegnay daarimi lagu dari lahaa isaga ayaa ku haboona oo ibn maaja meesha laga bixin lahay kala jeedaan marka ibn maaja iyo meeshuu xaboos ku qabsaday iyo darimi isku martabay hadda marka culamada qaar u joogaan toddoba ka dhiga marka toddoba ka dhig waayahay muxuu ninka la yidhaahdo ibnu ahiir fii kitaabi jaamic usul ayaa wuxuu leeyahay haddii muwaطa lixaad laga dhigi lahaa oo bedelka ibn maaja oo kale asaga muwaطa lixaad laga dhigi lahaa waa haboonaan lahayd yadna halkaas bos marka waxaa isla qabsaday saddex meeqay noqdeen sideeday noqdeen sideed ayay noqdeen wayaan alcalaama alkhawli ayaa wuxuu leeyahay kutubta lixda ah kutubta lixda ah bukhaari muslim iyo afarta sunan lagama yaabo amaba way yar tahay in ay hal xadiid oo saxiix ah oo nabigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam inay ka tagaan ma badna oo axaadiista aan axaadiis saxiixa oo ayaga gudahooda aan ku jirin aad ba u yarta ayuu leeyahay lidaalika sidaa darteed ayaa fuqahada ay cuuskadeen iftiinkeeda ayaa qofka mxuu aha badiyaysan uu ku eh, mxuu hanuunaa yaqiinteedana qalbigiisa ku qabo ayuu leeyahy alih raxmatullah alimaam axmed bin xambal kitaabkiisa anu imaadna marka musnadkii musnadka anu imaadna wuxuu leeyahay ina hada alkitaab almusnad qad jamactuhu waatqantuhu min aktar min sabcimiati alfi xadiid fama اkhtulifa fiihi min xadiidi rasuli lah sal slm farjicu ilayh xadiidkan ama kitaabkan musnadka ah waxaan ka soo ururiyey oon weliba ka sugay toddoba boqol iyo konton kun oo xadiid ayaan ka soo ururiyey oon ka soo doortay toddoba boqol iyo konton kun waa milyan oo laba boqol iyo konton kun dhiman ayaan ka soo ururiyey wax alle wixi aad isku qabataan oo axaadiista rasuulkeenna sala allahu calayh waali wasalam isaga ugu laabta ayuu le imaam axmed ibn xamed caleyh raxmat su-aasha markii la isweydiina waxay tahay toddoba boqol iyo konton kun oo matni miyaa jira ya waa maya toddoba boqol iyo konton kun uu ka hadla waxaa weeyaan waa sanadka aan ka hadlayn hal xadii ayaa laga yaabaa inuu ku soo arooro aad ku haysto ood ku soo wariyey ilaa waxaa weyaan laba boqol ama saddex boqol oo ariiq duruqda ayuu ka hadlaya w imaamka cali raxmat ullah ibnu salax ayaa soo laabtay wuxuu leeyay marka markii musnadka aan ka baxnay waxaan gelaynaa marka kutubii qaybteeda kale alimaam ibnu salax ayaa wuxuu leeyahay laa yukhdacanna aalibu اlcilmi can kitaabi sunan اlkubra lbayhaqi faina laa naclamu milahu fii baabihi qofka aalibu cilmiga yaan laga sirin oo yaan laga leexinin kitaabka la yidhaha asuna alkubra imaam bayhaqi uu soo saaray maxaa yeelay baabka axaadiid alaxkaamta ah qof kula too ah ma naqaano ayuu leeyahay ama baabkan asaga wax ka qoray cid kula mid ma arag ma naqaano ayuu leeyahay marka kaana waa kitaabka ahaa sunan kubra rag kale ayaa wax ka sheegay aan ka gudubna kitaabka la yidhaahdo ama kutubta la yidhahda saxiix ibnu khusayma iyo saxiix min abi xaatim Ah, mxuu ahaay ibn xibaan saxiixiisa cafwan saxiix abi xaatim oo maxamed ibn xibaan uu leeyahay iyo abu cabdilaahi alxaakim inaysaabuuri kitaabkiisa iyo ibnu khusayma saddex xataa kitaab iyadna waxaa weeyaan waxaa aad u ammaanay ninka la yihahdo alcalaamad kitaani kadalika alcalaama axmed shaakir caleyh raxmat ullah ayaa isna aad iyo aad saddexda kitab u ammaanay waa kutuba culammada ay aad u ammaaneen alxaafid amaba asheekh axmed bin shaakir caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay hiya ahamu kutub اlati ulifat fi صaxiix اmujarad bacda صaxiixayn اlbukhaari wamuslim yacnii kutubaha axaadiis saxiixa lagu jamciyey markii la eego waa labada kitaab ama saddexda kitaab ugu muhiimsan weyan ayuu leeyahay markii laga reebo bukhaari iyo muslim marka booska ay joogaan waad garan kartaan kitabka u dambeeya oo afari tobanaad waa kitaabka loo yaqaano alaxaadiid almukhtaara adya almaqdasi uu leeyahay caleyh raxmat ullah ninka la yihahdo kitani ayaa wuxuu leeyahay markuu kitaabka ka hadlayey iltazama fiihi sixatu xadiidka ninkaa isaga ah wuxuu dhabarka saartay in axaadiista ku jirta saxiix ay noqdaan wuxuu ku sheegay axaadiid cid kaga horeysay oo saxiix ku sheegtay aanan la arkin waana loo badbaadiyey arrinta iyada oo waxaa weeyaan inaad arrintaad ku saxan yahay ayaa la sheegay inuu ku saxan yahay ayaa culimmada ay muxuu ahay ku raaceen weeyaan axaadiid yar oo kooban intaanan ka ama alxaafid xaakim iyo adya almaqdisi labada nin xagga tasxiixa waxaa ku horeeya ay leeyihiin adya almaqdisi caleyh raxmat ullah kutubaa mar kitaabkan u aruuriyey amaba mashruucan lixda muxuu kitaab lagu aruuriyey oo imaam aruuriyey toban iyo afartaas xadiimxuu kitaab ama mu'alaf oo culimmada ay saas ula dhaceen oo mansilada ay booskaa joogaan inta badan axaadiista nabigeena sala allahu alay waslem mutuunteedana iyada lagu jamciyey ayaa mashruucaas koobaad oo taqriibu sunna ayuu imaamka ku jamciyey calayhi raxmat ullah aan usoo daadegna marka kitaabkeenna maanta annaga caawa aan halkan ku hayno marka kitaabkan aan halkan ku hayno wuxuu yahay waa macaalim الsuna الnabowiya mashruucii labaatan iyo sideedda kun oo xadiid laga soo reebay ayuu haddana kan wuxuu yahay khulaaso ama gundhig amaba wax alle wixii ku jiray lagu soo aruuriy weyaan lagu soo aruuriyey hadafka mar kitaabkan lagala dan leeyahay muxuu yahy marka hadafka kitaabkan imaamku u alifay muxuu yahay iijaadu marjicin likulli muslimin ayan kaanat haqaafatuhu yarjicu ilayhi lilwuquufi cala xadiidi nabowiyi ashariifa alatii tuwadixu lahu maa yahumuhu fii kulli min fii kulli shu'unihi diiniyatan kaanat aw dunyawiyatan warkiis intaas kusoo gaabay ujeedka aan kitaabkan u alifay wuxuu le imaamka caleh raxmatullah in kitaab la diyaariyo ama kitaab dadka loo helo kitaabkaas oo ummadda muslimka ama qof kastoo muslima aad u noqon karo ood ka faa'idi kara ama caalim aad cilmiga u xambaarsan ha noqdo ama dhexdhexaad ha noqdo ama caami ha noqdo weyaan intaba waa kitaab ay ka faa'idi karaan qofka markuu sunnada nabigeenna doono calayhi salaatu wasalaam markiiba ugu laaban karo arrimihiisa adduunye iyo diineedna uu kaga faa'idi karo kitaabkaas in la hela oon diyaariyo ayaa hadaf ii ah ayuu imaamka le caleyh raxmat ullah saas ayuu leeyahay amaba waxaad dhihi kartaa uu leeyahay in kitaab sunnada nabigeenna sala allahu alay slam iyo axaadiistiisa inteeda badan ama ficil ha noqoto ama qowl ha noqoto intii la qoray inteeda badnayd kitaab hal kitaab oo ururiya in la helo ayaan mxuu ah kala dal ayuu leeyahay kitaabkan marka waxaa laga soo jamciyey oo laga soo bilaabay boqol toban iyo afar kun boqol sagaashan iyo afar kun oo xadiid kadibna waxaa laga dhigay eh, laba kun eh, labaatan iyo sideed kun afar boqol iyo soddon xadiid laakiin ceebay leeyihin kutubaha iyaga markii loo eega markii loo eega dadka muxuu ahay aan cilmiga lahayn amaba cilmiga bilowga ku ah, ah toban iyo mtoban ah, iyo afartaas kitaab oo lagu jamciyey lix kitaab dhibay ku tahay qofka aalibcilmiga oo cilmiga yaqaano nacam kitaabaha inaad meeshii aad rabaad kitaabihi lixda kitaab soo kala soo qaato oo mid walba mxuu maqsadka uu ka rabay uu kala soo baxa dhibku ma laakiin qofka caamiga ah ama qofka aalibcilmiga mutaqawiga oon xoog lahayn ah arintayda culays bay ku noqonaysaa culayska asaga si loo rida ayaa imaamka wuxuu leey caleyh raxmatullah wax alla wixii mukarar ahaa inaan jaro ayaan go'aansaday kadibna axaadii kooban ayaan ka soo doortay labaatan iyo sideed kun oo xadii ayuu leeyahay laba shari ayaana u iran laba shari ayaa u xiran shariga koobaad axaadiista aan ka soo doorana meesha ayada ah waa inay ku sugan tahay baabka isaga baabulcaqiida laga hadlaya baabulcaqiida tusaale ahaan wax alla wixii xugun oo ku jiray axaadii laga heli kara oo hal xugun uusan ka baxaynin waa inuu noqdo qodobka koobaad qodobka labaadna an tashtamila calaa kuli macaani alwaaridati fiihi macaani iyo macnayaala ku soo arooraya jira xadiista laba xadiioo isku xugun ayaa mararka qaar macaani ku kala duwan eraya macaani dheeri ambaarsan mid uu ambaarsan yahay marka iyadoo kale kitaabka imaamka uu ku soo celinaya xadiidka amaba waa riwaayat bukhaari haakada inuu yidhaahdo oo saas u cadday ayaa laga yaaba weyaan marka labada shardi haddii la helo kitaabkan waa la soo gelinaya haddii laga waayana sooma gelayan weyaan sooma gelayaan lidaalika imaamku wuxuu ley aleh raxmat ullah waxaa la isweydiin karaa marka hadii aan boqol iyo afar iyo toban kun oo xadiid aan hufnay oon mukarag ka jarnay aan mukarag ka jarnay oon labaatan kun ka dhignay haddana axaadiistan celceliska oo la jaraa mar labaad maxay tahay taa ayada soo horreysay oo waxay ahayd waxaan u qaybinnay alxadiid alwaaxid istilaaxan walxadiid alwaaxid ficlan aw ficliyan marka masaladeenna waxaa weeyaan alxadiid alwaaxidu ficliyan aw xadfu almukarari ficliyan waa xadiidka marka hadday toban saxaabi wariyeen tobanka saxaabi sagaal ayaa xagga la dhigi halko ayaa laga soo qaaday xadiidka maadaama isku macnaya amaba isku lafi u yahay weyaan ama isku lafdi yahay tusaale wuxuu usoo qaatay imamka aleh raxmat ullah xadiidka la yidhaha alxarbu khuda dagaalka waa lasdhakraa waa liskhiyaama haddii marba dagaal xadiidkaas abu hurayra ayaa wariyey oo soo saar muxuu ahaa nabigeena ka wariyay calayhi salatu wasalaam mashruucii marka hore oo afar iyo toban kitaab lagu jamciyey lixda kitaab lagu soo aruuriyey saddex jeer ayuu ku arooray bukhaari agtiisa ku arooray muslimna waa ku arooray imaam axmedna ku arooray calayhim raxmat ullahi jamiican xadiidkaas marka waa mukarar xagga istilaaxa saad u jeedaan maxaa yeele hal xadii ayuu mxu hal saxaabi ayuu saddex jeer ka soo noqday marka wuxuu kuu leeyahay hal mar ayaan ku sheegay xagga laakiin xadiidkaas isla laftigiisa alxarbu khudca ah, saxaabo kana wariyeen oon abu hurayre ahayn waxaa ka mid jaabir bn cabdilah waxaa ka mid cbdullahi bn cabaas waxaa ka mid kacb bin maalik waxaa ka mid caaisha radi allahu canhum jamiica intaas iin ka sii badan ayaa wariyeen riwaayaadkooda marka markii mashruuci hore aan ku jirno taqriir sunna oo lixda kitaab aan ku jirnay oo lagu soo gaaro afar toban kitaab tikraar iyo mukarar ma ahayn mukarar looma aqoonin laakiin hadda markaan kitaabkan joogna haddii xadiidko muxuu ahay dhowr saxaabi ay wariyaan aan la soo mukarar ayuu noqonayaa marka waxaa lagu kaaftoomayaa hal xadiid in lasoo soo arooriyo kadibna raggi kalena eh, lagaga kaaftooma saas ayay ku kala duwan yihiin marka kitaabkan wuxuu jamciyey axaadiista nabigeena sal allahu alay wasalam oo wax alle wixii mukarar ama axaadiis lagu soo celceliye loo yaqaanay bannaanka laga dhigay si rasmi ah looga dhigay ayuu kitaabkan jamciye weeyaan khaaatan afar iyo tobankan kitaab oo sunnada nabigeena sal lla slam acmudada iyo tiirar ah ayib sidoo kale imaamka wuxuu leeyahay axaadiista ay macaanidooda isku dhadhowdahay macaanidii ayaa isku dhadhow iyo wax ay ambaarsan nuxurkooda ayaa isku dhow amaba waa isku midba lafdigaa kala duwan laakiin macnihii waa isku mid iyo xukunka ay xambaarsanaayeen marka ayada halcajida ayaan ka qaadanaya arrintaas marka wax badan culays ah iyo kitaabkii inuu aad u weynaado ayay meesha ka bixinaysaa weeyaan intaa markay dhacda kadib oo mukararkii laga jaray oo axaadiista ficliga nabiga calai sl slam axaadiistii ka aroortay oo ficliga ahayd oo mukararkii laga jaray la uruuriya wuxuu noqday kitaabkan saddex kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo labaatan xadii weyaan afar kun oo xadii oo dhiman toddobaatan iyo sagaal xadii weyaan afar kun oo xadii oo dhiman toddobaatan iyo sagaal xadii weyaan intaas ayaa marka boqol iyo afariyo toban kun iyo boqol iyo afar iyo sagaashan xadii wixii nuxurkii axaadiista ku jirta iyo axkaamta ku jirta iyo fiqiga ku jiri ayaa kitaabkan lagu soo ururiyey waa nicmo aad weyn iyo fadli aad weyn oo ad ilaahay subxana wa tacaala wadaadkaa waafajiyey annagana maanta ad ilaahay subxana wa tacala horteenna noo soo dhigay naxmad اllah calى dalik wanashkuruhu waaya axaadiista marka intaas marka waan garanay kitaabkan marka waa khulaasadii waa nuxurkii waa zubdadii axaadiista nabigeenna sala اllah alay slam oo ku sugnayd afar iyo tobankan kitaab su-aasha laisweydiina marka waxay tahay afar iyo tobankan kitaab qofkii la yidhahda maanta akhriso ayaga horta mar bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nisaa'i ibni maajah muwaطa imaam musnad imaam axmed musnad imaam axmed marka la taxqiijiyey konton mujalad ayuu noqday hamsiina mujalad waa konton mujalad waxaa weeyaan oo eh, eh, mustadrak xaakim iyo saxiix ibnu khusayma iyo waxaa weeyaan eh, muxuu aha kitaabka la yidhaahdo sunan kuba albahaqi ilaa alxadiid almukhtaara kutubahaas aad dhammaan saa u marto iyo musnad daarimi waxaan u maraynaa toban sano horta markii ay ku gudud kadib ama toban iyo shan sana kadib la maraya maanta ilahi wuxuu qadaray subxaana wa tacaala toban iyo afarta kitaab nuxurkoodii in saddex mujalad imaamka uu ku soo jamciyey runtii ninkan eh, insha allahu tacala janno inuu mutay ayaan rajaynaa biidn illahi caza wajal ajir aan la koobi karin kolley buu mutay xaqiiqatan wax sahlan ma camalkan camal aad u weyn waad garan kartaan axaadiista ayada in lisbarbar dhiga oo axaadii hal macno xambaarsan aan laga tegin juhdiga la geli iyo wakhtiga la geli iyo muxuu ahaa waad garan kartaan iyo cilmiga la geli marka runtii waa wax camal aad weyn intaas marka waxaan kaga gudbaynaa ikhtisaarka kitaabka iyo nuxurka kitaabka u xambaarsan yahay axaadiista marka imaamka si uu doortay ayuu noo sheegayaa wuxuu leeyahay axaadiista doorashada aan doortay waxaan ku gaabsaday axaadiis saxiix ah axaadiista saxiixa ah, basaan ku gaabsaday iyo axaadiista xasanka ah. martabada koobaad xadiidka saxiixa ah. martabada labaadna xadiidka xasanka ah laakiin axaadiista daciifka ah inaan sheega ayaa laga yaaba ayuu leeyahay hadalka aad loo dhegaysto kitaabkii ahaa alwaafi maa fi saxiixayn xadii meel bireeg la qabana ma jirin godgod iyo baabka ma jirin sooma markaad laami ku socota aanan xanaf lahayn saasaan ku soconi laakiin imaamku wuxuu leeyahy axaadiis daciif ah, inaan sheego ayaa dhici karto oo suuragal ah waana wax aad u kooban si noo insha allah tacaala axaadiistaas asbaabtaan u sheegaya waxaa ka mid ah xadiid saxiix aan sheegaya xadiidkaas saxiix wuxuu u baahan yahay in la sharx xadiid daciif waxaan helayaa marka oo xadiidka sharxi sharax fiican weliba sharxi waan keenaya ayuu leeyahay inuusa mxuu aha inuu daciif yahayn waan caddaynaya kow tan labaad xadiidka daciifka ah dadka nin walba wuu yaqaanaa alcibaada waxaa weeyaan adducaa mukhu lcibaada tusaale ahaan adducaau mukhu lcibaada ducada waxaa weeyaan dhuuxa cibaadada xadiidka waa daciif ummadda dhanna maxaa weyan kutubihi yar ay ku yeelaanoo waa la wada yaqaanaa xadiidka hadduu sidaa yahayna waan soo aruurinaya waan sheegi oo baabka asaga aad ku soo arooray si dadka aan ugu digo inuu daciif yahay waa qodobka labaad qodobka saddexaad axaadiista baabka asaga oon raba inaan ka hadla kulli inay axaadiis daciif yihiin axaadiista kuso aroorto dhan waa daciif baabka asaga arinta laga hadlaana waxay ku saabsan tahay fadaa'il اlacmaal axkaam kuma tacalluqta fadaa'il acmaal waa camalka lisjeclaysiina oo camalkan qofkii intaa samay ajra helaa iyo yani fadaa'il acmaalka waa wuxuu leeyahay madhabka imaam axmed bin xambal ayaa wuxuu qabaa xadiidka hadduu fadaa'il acmaal ku soo dacfigiisana uusan shadiid ahayn in la qaato marka madhabkaas ayaan mara ayuu leeyahay culimada in badan waxay leeyiin maya laa fadaa'il acmaal walaa fii hayrihi xadiidku marba daciif yahay bannaankaas hanaga joogo xarada hanoo soo gelina iyo moolada hanoo keenina qodobka saddexaadna kaada weeyaan intaas ayaan ku doorta ayuu leeyahy ayadoo sidaa tahay axaadiista daciifka oo kitaabkan ku jirta dhammaanteed wuxuu leeyahay waa soddon iyo saddex xadiid saddex kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo kow xadiid waxaa daciif ka ah soddon iyo iyo saddex xadiid iyo toban xadiid oo xasan ah, oo culimada qaarna ay leeyihiin xasan ma ahane ama ay daciifta ay leeyihiin oo laisku yala haysto oo adi badiba meeqay noqdeen tobanka xataa daciif ka dhig meeqay noqdeen afartan iyo afar xadiid oo maqaasida uu nimaanka kusoo aroorinana ay tahay baabkii aan wax kale lahayn oo fadaa'il acmaal ah iyo sidoo kale waxaa weeyaan eh, xadiidka oo xadiid kale fasiri iyo digitaan dadka looga diga inuu kusoo arooriye afartan iyo afar xadiid oo weliba toban uu yidhi imaamka waa xasan ayaa wax daciif ah ku jirta weeyaan wuxuu leeyahy marka imaamka caleh raxmatullah waxaan aad u jeclay inaan baraarujiyo in axaadiista saxiixeynka bukhaari iyo muslim ku taalla oo kitaabkan u ururiyey ama kitaabkan gudihiis ku jirta laba kun iyo boqol iyo soddon iyo ko xadiid wa yacnii boqolkiiba konton iyo shan axaadiista kitaabkan ku jirta bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray marka waad garan kartaa mansilada iyo booska uu jooga ayuu imaamka leeyahay calayhi raxmat ullah wa xafidahu llah aan u gudubno marka malxuudaadka iyo qofka aalibcilmiga ah kitaabkan eh, meelo yaryar in loo ishaaro meel uu baahan yahay qofkii waafiga soo dhigtay oo raggii waafiga ku taxnaa eh, aad uguma baahno in arintan loo faahfaahiyo lianna waa waafigii laftirkiisii oo muxuu ahaa lagu soo daray waafiga bukhaari muslim ayuu ahaa toban iyo waxaa lagu soo daray laba kitaab oo kale ayaa lagu soo daray oy sunanka ku jiraan muslim imaam axmed ku jiray intaas aan soo sheegnay marka laakiin ariiqadii jidka uu marayay waa nafsa ariiqwa waa nafsa ariiqii jidka laftirkiisii waxaad kitaabkan ka kooban yihi marka toban maqsad maqsadka koobaad waa caqiidada maqsadka labaadna waa cilmiga iyo cilmiga meelaha laga qaato maqsadka saddexaadna waa cibaadaadka nooc kastoo ay ahadaanba maqsadka afaraadna axkaam alusra waa arrimaha qowska ku saabsan maqsadka shanaadna alxaajaat adaruuriya arrimaha lagama maarmaanka cunada iyo cabitaanka wix lamidka midka weeyaan maqsadka lixaad mucaamalaadka beeca iyo wix la midka ah maqsadka toddobaad imaamada madaxnimada iyo arrimaha xukunka ku saabsan iyo siyaasadda harciga ah wixii ku saabsan weyaan maqsadka sideedaad xagga fi raqaa'iqi wاlakhlaaq wاladaab qalbigada waxyaabaha jilciyo akhlaaqda iyo dhaqan wanaagga iyo adaabta ayuu ku saabsan yahay maqsadka sagaalaadna taariikhda iyo siirada nabigeena sal اla alay slam iyo fadaaisha nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina salatu slam laga soo bilaaba ilaa muxuu ahaa saxaabada nabigeenni qaarkood laga soo gaara fadaaisha iyo xataa muxuu ahaa culumta qaarkeed fadaaisheeda qodobka u dambeeya filfitan fidnooyinka oo xataa ay ka mid tahay muxuu aha juuj imaajuuj iyo wix la intaas ayuu kitaabka jamciyey waaya axaadiis takhriijkooda iyo axaadiista in dacfi iyo sixa lagu kala sheego inteen ka soo qaadanaya marka wuxuu leeyahy imaamka cali raxmat ullah kutubaha waa kaa qaybqayb waa kitaabka afarta kitaab oo horeysa bukhari muslim ayaga hadal uma baahno ayada waa saxiix waa daciif lagama hadlayo sunanka afarta abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa ibni maaja waxaan ka qaatay ayuu leeyahay alimaam naasir اddiin wa naasir الsunna alalbani caleyh raxmat ullah imaam albani afartaas sunan dacfigeeda iyo sixadeeda waa kala saaray waana muctamad caleyh raxmat ullah kaas ayaan muxuu ahaa ka qaatay ayuu leeyahay musnad imaam axmed waxaa taxqiijiyey asheekh shucayb arnaawuud caleyh raxmat ullah ayaa taxqiijiyey shaamigii ninka taqaaneen caalimka ahaa isaga taxqiiqiisa ayaan ku dhisay ayuu leeyahay muwaana waxaa weyaan sheekh cabdilqaadir oo sheekh shucayb walaalkii asna arnawud laba reer arnawud oo waa nimin muxadisiin oo aan caadi ahayn reer shaam reer suuriya ahayn labada ninba mxuu aleyhim raxmatullah marka labadaa nin taxqiiqoodii ayaan qaatay ayuu leeyahay sunanka kitaabka la yidhaahdo kitaabka la yidhaahdo muxuu ahaa musnad imam axmed waxaan qaatay shucayb arnawud taxqiiqiisii muwaana waxaan qaatay cabdiqaadir arnawud daarimi waxaan qaatu leeyahay alustaad xusein saliim asad oo nin callaamo ah ayaan qaata xaqiiqiisii sunan kubra albahaqi imaamka albahaqi laftirkiisa ayaa wuxuu leey dhaqan waxaan u leeyahay axaadiista usuusha iyo furuucda ka warramaysa markaan soo qaadana in axaadiis saxiixa ah bas aan xoogga saaro wixii aan ansixinna aan ka warram inay saxiixeen isaga ayaaba kaa kaafiyey marka saas ayuu leeyahay saxiix ibnu khusayma waxaa taxqiijiyey asheekh maxamed mustafa alacdami ayaa taxqiijiyey isna isagaan ictimaaday qayb ka mid ahna sheekh ilalbani caleh raxmatullah ayaa isna wax ka taxqiijiyey saxiix ibnu xibbaan shucayb arnaawuda isna taxqiijiyey wixii daciif iyo saxiix isaa kala saaray almustadrak ilxaakim alxaafid dahabi ayaa tacliiq saaray axaadiisisi qaar horaanna mustadrak wuxuuba shardi ka dhigtay xaakim wuxuu shardi ka dhigtay inuu xadiis ay saxiix yihiin laakiin imaamkana dadaal badan ayuu samaynaya kan u dambeeya alxaadiid almukhtaara lmaqdisi doctor cabdimalik duhesh nin la yihahdo oo reemaka ah ayaa taxqiijiyey isna daciifka iyo saxiix u kala saaray marka raggaas iyaga xukunka ay saareen ayaan ictimaadaya ayuu imaamka leeyahay xafidahu اllah waracaa musطalaxaadkii marka waa kuwan bukhaari kha ayuu leeyahay muslim miim muttafaqu calayhi qaaf kha oo saa hore u taagan khadii caadigeedo laabneed maata saa iyadoo wax lagu daray oo kale u taagan bukhaari mucalaqaadkiisa mucalaqaat اlbukhaari maxaa yihiin ma hiya mucalaqaat اlbukhaari culimadii ah معلقات البخاري نعم فضل نعم أحسنت يعني بخاري وxa lgu يقaaنa xadaثna القacنبي inuu ka bilaabo إلaa أbu هurayra u garis تusaale ahaan qaaل qaaل رsul اله صل اه sلم oo sanad uu tiriya نukata ayay sheegaanoo mogta dhaqankan axaadiiث in oo sanadka la dareeriyo amaba axaadiiث musنadka ah maba jirinba riyaad saalixiinka ayaa waad garanaysaan sidii wax badan maqasheen sheekh rasuul cali raxmatullah ayaa kontameeyey soomaali keenay bukhaari muslim haba ka hadlin baabkooda riyaad saalixiinka ninka horreyka asagoo ahaa marka markii u marka la bilaabay ayaa sheekh wuxuu leeyahay waryaada carabtan soo dareerinaa magacyahooda waxaad helaysaan nabiga agtiisa igu suga calayhi salatu salaam ya xadaana xadaana xadaana xadaana ayuu leey kadibna nabigaa lagu sugay aleyh raxmat ullah sala allahu alay waslem nabigaana agtiisa lagu sugi marka waxaan kala jeedaa ada marka bukhaari waxaa lagu yaqaan inuu carabtaa soo dediyey calaa qowlihi wa calaa mxuu aha inuu raggaas muxadisiinta ah iyo uu soo sheegay magacyahooda qaala alqacnabi fulan fulan fulan ilaa abu hurayra qaala qaala rasul lah sal slm lakiin marka qaar leeyahay qaala abu hurayra saasuu leeyahy sanadba cag ma saaray mucalaqaat albukhaariya marka mucalaqaat axaadiista ayada ah inay saxiixiin shardi maaha shardiga bukhaarina kuma dhisno shardiga aad shardis kuma jiraan lidalia haddii aad intaad xadii mucalaqa ku aragta bukhaari aad la soo istaagta bukhari xadiidkaad wariyey ood ku dooda baabkaa iskuma aadana weli wax badan baa ku harsan marka mucalaqaat albukhaari ayaa la yidhahdaa mana badna saas inaad loola socdo waa muhiim weyaan marka kha oo kor mxuu ahaa saa u jiidan haddii aad aragto waa mucalaqii bukhaari caleyh raxmat ullah ayib daalka waa sunan abi daawuud tada waxaa weye sunan tirmidi nuunka waa sunan nisaa'i jah waa sunan ibn maaja mi waa sunan darimi xam waa musnad imaam axmed a waa muwaaa mah saxiix ibn khusayma xab saxiix ibn xibaan ka mustadrak alxaakim haq sunan albayhaqi mah alxadiid almukhtaara marka musطalaxaadkaas haddii aad aragta kha waa bukhaari haddii aad aragta muwaa mah haddii aad aragta saxiix ibn khusayma marka in rumuustaas iyo waxaa weeyaan eh, qodobadaas la xifdiyo sunadahaas in la xifdo waa muhiim saas weyaan ta waxaa weya ishaarat ilaa dikri bacdi tacliiqaat calaa bacdi alxadiid ta haddii aad aragto imaamka ta uu qoro tacliiq ayuu saarayaa amaba dadka ka noqliya ama isaga ha saara weyaan caynkana wuxuu tusinayaa xadiidka imaam axmed ibnu xambal musnadkiisa uu qaaliban ku keenaya in imaam axmed ibn xambal uusan warinini wiilkiisa cabdilaahi ibni axmed ibni xambal inuu soo saaray ayuu muxuu caddaynaya weyaan intaas marka aan hadda soo marnay waa kitaabkan iyo waxyaabihii eh, gudihiisa ku sugnaa iyo habka imaamka uu juhdiga u bixiyey ood maqlayseen kuna dadaalay iyo habka looga faa'iidaysan karo imaamku wuxuu ku soo khatimay calayhi raxmat ullah wa xafidahu kitaabkan juhdigaas intii tabartayda ayaan geliyey qof bini aadan waan ahaa waxna waa ay dhaafi karaan laakiin wixii tabartayd umaan maray sheekh la yidhahdo asheekh ah cabdisataar asheekh ah la yidhahdana kitaabku waa ila muraajace ayuu leeyahay marka ilah waxaan ka baryana subxana wa tacaala labadoodaba ajarkooda allah weyneeyo miisaankooda xasanaadkan allah ka buuxiyo wuxuu ku khatimay rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhطa'na rabbiyow haddii aan hilmaanno ama aan gefno rabbiyow hanoo qabanin kitaabkan marka shardigaas imaamka ugu yaraan boqolkiiba sagaashan ama sagaashan iyo shan wuu fuliyey intaas ayada ayaa waxaa weeyaan nadiir amaba qof muxuu ahaa isaga la mid ah aanan gacan lagu haynin aanan gacan lagu haynin waa la dhihi karaa laba xadiid ayuu imaam ka booday oo kitaab fulaan kaga dhuumatay waa bini aadan boqol iyo afar iyo toban kun oo xadiid in lagala soo dhexbixiyey muxuu aha laba kun saddex kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo kow xadiid oon xadiista nabigeennana macaanidoodii iyo axkaamtoodii iyo waxambaarsan waxba aan laga tegin amalkaas waad garan kartaan meeshuu qofka gaarsiin kara kitaabkan macnahaas ayuu leeyahay muggaas ayuu leeyahay marka qofkii ilaahay subxana wa tacala u waafajiyey oo kitaabkan siduu u yahay u barto mutuunta axaadiista nabigeenna sala allahu alay ali wasalam axkaamta ay xambaarsanaayeen meel buu iska saaray insha allahu tacaala wax badan hadda maanta himamtii hoos bay u dhacday jardiga bukhaarigi haddii alla akhriya la yidhahdo habeenka hor masjidka meel la fariista ma lahan habeenka labaadna nusbuu noqoni markay bil dhammaata saddexda wadaado daalan ayaa meesha soo fariisanay waad aragteen himamtii ayaa hoos u dhacday baalkan la yidhahda facebook iyo adduunkaana dee qeyb fiican bay ka qaadanayaan iyo qofka facebooke laba saac ayuu ku jiraya laba saaci bar saddex saac inaad ku jira laga yaaba markuu xadiid kala furo labaatan daqiiq fadhiyana war qaxwo ii raadiyo intuu afka saa yirahdo yule qaxwo ii raadiye war maxaa kugu dhacay oo facebooka waxaad fadhiisay dhowr saac xagee wax kaa gaareen imtixaan waa calcumuum marka kitaabkan waa kitaabka noocaas ah insha allahu tacaala habeen dambe oo axadda ayaan sii wadi doonaa kitaabkan wuxuu ku socon doonaa bidn illahi caza wajal sida aan ku ballanay shan cashar usbuucan waa tartiib waa laydinla qabadsiinayaa usbuucan insha allahu tacaala habeenadan baan akhrinaynaa sabtida iyo axadda iyo isniintaan akhrinaynaa laakiin usbuucyada soo socda hadduu ilaahay qadaro waxaa lagu darayaa salaada subax markii la tukada oo weliba dadka qur-aan bay boobsiiyaan meeshaan waa la inkaar qaaday haddii qur-aanka markii ay afka saar lahaayeen muxuu kitabka la kala furo halis weya waa lagula tuuri marka labaatan daqiiqa ayaan siinayna insha allahu tacala qur-aanka in la akhristo dadka ha akhristeena markay labaatan akhriyaan kadib qur-aanka dadka waxay akhristaan bacdalfajr qofka haddii bacdalfajr ay dhaaftana wakhtiga inloo helo waa adagta aaday u adagta marka qur-aanka akhristeena dadkii markii labaatan daqiiqa insha allahu tacaala kitaabka dadka qur-aanka akhristaan dadka fududaadaan wux yar soo harana gadaal iyo kormeel ay aadaanba ayaan insha allahu tacala kitaabka subaxda sabtiga ah bacd alfajarka labaatan daqiiq kadib iyo subaxda axadda ah oo bacd alfajar labaatan daqiiq kadib ayaan insha allahu tacala geli doonaa muddo hal saaca ah. marka hal saac iyo labaatan daqiiqa ama rubac meesha lagu gaaro inaan kitaabkas ku laabanno ayaan insha allahu tacala samayn doonaa shantaas habeen ayaan shantaas cashar ayaan insha allahu tacala kitaabka ku wadi doonaa laakiin usbuucan sabtida caaw ah iyo habeenka umaan akrinayna insha allahu tacala